alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd fahada huwa shariiط taasicu wasituuna min ashridati kitaabi riyaadi الصaalixiina lilimaam الnawowi radi allahu tacala canhu arda wayabda hada shariiط min alxadiid alf wasitumiya wa sabca wahalaaثiin qala raximah اllahu tacaala وعن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا waxaa la keenay abu quxaafa oo abu bakr sidiiq radi allahu canhu aabihiisa baa la keeno abu bakr uu keenay maalintii nebigu sala allau alay slam uu maka qabsaday ayuu u keenay si uu u islaamo buu nebiga ugu keenay isaga oo madaxiisi iyo garhkiisana aada moodo saqaama geed saqaama la yidhaaho oo nabaataadka kamid ahoo ubax cadcad iyo midho cadcad leh yani boosh cad uu yahay madaxiisa iyo garhkiisa baa la keenay oo indhala gacanta la hayo faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi hayiruu hada wajanibuuhu sawaad rawaahu muslim ka bedela kan oo yani ciradanteda ka bedela midabkeeda oo ka fogeeya madowna madowga ka ilaaliya yani waxaan madow ahayn ku bedela rawaahu muslim marka kol hadduu yidhi janibuhu sawaad oo muxuu ahaye laa tusawiduu iyo utrukuu taswiidahu waxaas aanu dhihina janibu uu ka cabiray aad iyo aad buu marka u fogeeya nebiga sala allau alay slam nahyigiisa waa xaraam markaa cirada in la madoobeeyaayo xaraam weeyaan axaadiid kaloo iyadu sariixan uba sheegaysaana waa jiraa hadidaysa oo inuu ahlunaar yahay qofka sidaas oo kale oo qofka timihiisa ciradiisa ku bedela madow aanu janno dhadhaminaynin sheegaysaana waa jirta baabu nahyi can اlqazci wa huwa xalqu bacdi shacr bacdi الra's duna bacd wa ibaaxati xalqihi kulihi lirajuli duna اlmarأة madaxa qaarki in la xeero waa ka qasxi lagu magacaabo qaarka timaha lagu daayo xeeraar iyo dhoor iyo ka ay yidhaahaan weeye reer baadihu siday yeelaan caruurta banaan badina gabdhaha qaalibka ay yeeli jireen inay xeeraan madaxa intay qaar xeeraan qaarra timaha u daayaan oo kolalka qaarkoodna wiilasha ayba timaha inta koloo dhan intay xeeraan hal dhowr ay u daayaan ama intay hareeraha ka soo xeeraan ay hal tax oo isku jooga fooda ilaa qadaadka isu joogta oo diiqa dhowrkiisa oo kale ay u reebaan gabdhahana iyadana dhooreyba la dhihi jiray ilaa gabadha ay ka weynaato guur gal ay ka gaadho xirimaad kaleba ayna lahayn sidaas oo kale iyo ah ayay ahaayeen qasciga oo sida xadiidka ibni cumarna uu sheegi doono xaraam weeye kaasu iyo iyada oo ay bannaan tahay timaha in dhammaan wada la wada xiiro iyo in la wada daayoba xagga ragga ay u banaan tahay haweenkase ayna xirimaadku uba bannaanayn sida uu sheegayo alimaamu الnawowi radi allahu tacaala canhu ardaa عن <clears throat> ابن cمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الqزع متفق عaليه qزciga ayuu reebay oo yani waa kaan soo sheegnay macnihiisuna aan sheegnay xadiidkuna waa متفق عaليه kol haduu nahiyeyna marka xaraam weeyaan وعنه رضي الله عنه qاaلa ra'aa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka all wuxuu arkay fadiyan canug buu arkay xuliqa bacdu shaari ra'sihi madaxiisa timihiisa qaarkood la xiiray wa turika bacduhu qaarkoodna laga tegay oon la xiirin fanahaahum can dalika arrintaasuu ka reebay wa qaala wuxuuna yidhi ixliquuhu kullahu aw utrukuuhu kullah wada xiira dhammaantii ama wada daaya dhammaantii marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha in la kala farqiyaayo ay xaraamta tahay in la jamciyaana ay xaraamta ta ay xalaasha tahay timihii marka in la wada daayo iyo in la wada xeero oo timihii oo dhan lagu camimo mexirrimada mexirrimaad la-aan waa xalaal in la kala farqiyo oo qaarra la xiiro qaarra la daayaana xaraam weeyaan waxaa taas ka dhigan kabagashiga labada lugood in midna kabta la geliyo midna laga daayo waa xaraam weeyaan in labadooda kabaha la wada geliyo iyo in labadoodaba laga wada daayo oo la kaba tiro mooyaane in labadii lugood midna kab ay ku jirto midna ayna kaba qabin taas xaraam weeyaan rawahu abu dawuud biisnaadin صaxiixin calaa shardi اlbukhaariyi wa muslim waana sidaa u sheega xadiidku saxiix weeyaano صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيir waxaa xadiidka weliba wariyeyba النasaa-ina waa wariye muslimna waaba wariyey وعn cabd للh بn jacfr radي الlahu canهuma أن النabiya slى الlahu عalيh wali وsلم amhala ala jacfar ثaلaaثا nebigu sal اlه alay slam wuxuu u kaadiyey oo u sugay oo ka joogay reer jacfar markii jacfar geeridiisa ay timid radia allahu canhu isagii iyo shuhadadii kale la jirtay ee qaswatu mu'ta lagu laayay umarada ahaa iyo raggii kaleba markii geeridoodii timid ayuu saddex beri ka maqnaa kolku u sheegay dabadeed uma ataahum markaasuu saddex dabadood u fa qaala markaasu wuxuu yidhi laa tabkuu calaa akhii bacda alyowm ha u ooyina walaalkay maanta intii ka dambayso saddexdii beri hore si oo ku daayay uma qaala markaasu wuxuu yidhi udcuu lii bani akhii iigu yeedha wiilashii walaalkay fajii'a binaa waa nala keenay cabdullaahi baale radia allahu canhu kaannaa afruqun sidii annagu oo jiijiileeyo oo kale ah yani daciifiin ah baa nala keenay fa qaala markaasu wuxuu yidhi udcuu lii alxallaaq iigu yeedha timajarihi fa amarahu waa uu amray faxalaqa ru'uusanaa timihii buu naga xiiray marka timihii waa uu ka xiray nebigu sala allau alay waslm ilma jacfar in laga xiraabuu faray marka in timaha madaxa in la xiiraayo waa banaan tahay caruurta iyo dadka waaweynba kol haddiiba rag ay yihiin rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi albukhaariyi wa muslim wa can caliyin radia allahu canhu nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam an taxliqa almar'atu ra'saha rawaahu annasaa-iy wuxuu reebay nebiga alla sala allahu alayhi waali wasalam inay haweenaydu xirto madaxeeda waa u reebay waatuu alimaamu nawowi radi allahu canhu tarjamada uu u sameeyey ulaha duuna almar'a marka xadiidkan uu daliishanayaayo uu leeyahay haweenku inay madaxooda xiiraan iyaga uma banaano xadiidkan kadaa faa'iideynayuu leeyahay oo rasuulka alla reebay sala allahu alayh waali wasalam eh, xadiidkan waxaa wariya annasaa-i tirmidina isna waa wariye lakin xadiidku waa daciifo dacafahu sheikhu alalbani fi daciif aljamic sagiir wa silsilatu axaadiis oo daciifa wa mishkaat almasaabix wagayriha marka xadiidkan kala qabsasho ma leh daciif <clears throat> haweenka marka timaha inay iska xeeraan wax ka mancinayaayo ma uu jiro kol haddii xadiidkan kalu daciifu noqday ku kalena aanu jirin laakiin iyaga marka waxaa weeye xadiid kalaa jiro oo dhahaya kolkii xadka ay tahay laysa cala nisaai alxalq inamaa cala nisaai taqsiir haweenka waajibkuma aha timahooda inay xeeraan iyaga waxaa laga rabaa un inay timaha inay jaraan ummahaat lmuminiina ridwan ullahi calayhina timaha way iska jari jireen oo muxuu ahaayey kolkay soo xajiyaan iyo oo cumrataan iyo timaha waa jari jireen baabu taxriimi wasli shacr wاlwashm wاlwashar wahuwa taxdiid اlasnaan timaha tima ku daba xidhiidhinta timaha la dheeraysto oo haweenku muxuuha ma ay timo kale ay gashadaan oo kuwa barokada la yidhaaha ama timahoodii timo kale ay ku daba xidhaan oo ay iska dhigto inay tima dheer tahay oo timahnu dabiici uu yahay xaaraamayntiisa washmiguna waxa weeye jidhka oo la cagcagaariyo oo la xarxardho kaasaa weeyaan kolkaas waxaa weeye inta irbad iyo wax lagu mudmudo kolkuu dhiig ka soo daato indhakuul iyo waxa lagu shubo meesha ay cagaaranto oo aad shucuubta qaarkood aada iyo aad ay arrintaa uleeyihiinoo jidhkooda aad u xarxardhaano kuwa wejiga iskaga sameeyo iyo kuwa gacmaha iskaga sameeyey iyo kuwa jirkooda oo dhanbaba kuwada sameeyaba ay leeyihiin kuwa wax isku tasawira kullibaa isku sawira ku bandiila isku sawira ku wadna isku sawira waxba wax sidaas oo kale ay ku tafanunaan waxaasoo dhan xaraam weeyaan washarkuna waxa weeyaan isaguna waa timaha ilkahoo la qorqoro ilkahoo la qorqoro oo la dhuudhuubo oo la fiiqfiiqo taas weeyaan soomaalidu sida runtaa kuma badna arrimahaas oo wasmigaas iyo isaga maba yaqaanaan ilaa wax naadirahun mooyaane laakiin waxaa jira zamanadan sada dambe kuwo muxuaha indhakuusha iyo dhabanka bar iyo waxaa iskaga yeeli jiray washarkaasna muxuu ahaay soomaalida qaarkeed reer jabuuti iyo dalkaas xaggaas dega jabuuti iyo dirdhabe iyo meelayoogaa dega way sameeyaan oo ilkaha waa qorqortaan oo waa fiiqfiiqdaan waxaasoo dhan marka waxaa weeye waa xaraam fanax inuu qofku inuu isu yeelo iyo inuu ilkaha fiiqfiiqda iyo oo sida miciida oo kale foolashiisa uu ka dhiga iyo waxyaalahaasoo dhan wada xaraam wey qaala allahu tacaala in yadcuuna min duunihi ilaa inaaha wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida lacanahu اllah waqaala laأtakidana min cibaadika nasiiba mafruuda wala udilanahum walaumaniyannahum walaaamurannahum falayubatikuna aadaana alancaam walaaamurannahum falayugayiruna khalq allah wman ytakid الshayطaana waliya min duni اllah faqad khasira khusraana mubiina aayadda dhamaystirkeeda marka wuxuu le alla subxaanaه watacaala in yadcuuna ma caabudayaan min dunihi alla kayrkii ilaa inaasan kuwa dhadig mooyaane kuwa dhadig ilan waxay u samayn jireen magacyo dhadigood ah iyo asnaamta ay caabudi jireen inkastoo iyadu waxaan naf lahayn ay ahayd magac dhadig ayay u samayn jireen oo laata iyo cuzaa iyo manaata iyo waxyaalahaas ayay muxuuha <laughs> ku magacaabi jireen wain yadcuuna mana caabudayaan ilaa shayطaanan shayطaan mooyaane wax kale ma caabudayaan shayطaankaas oo mariidan oo a mid ka baxsan cibaadada aliya taacadiisa ka baxsan oo madax adag mutamarid ah lacanahu اllah alla uu nacladay wa qaala oo yidhina laأtakidana min kolkii marka jannada laga soo saaray la nacladay isaguna goodiye oo dhaartay oo yidhi laأtakidana walle waxaan ka samaysanayaa rabbi ow min cibaadika addoommahaaga nasiiban mafruudan qayb go-an qayb go-an anigu aan leeyahay o adig aan ku caabudaynin aan anigu duursado aniga jidkayga soo raacda ayaan addoommahaaga ku yeelanayaa wala udilannahum walle waan luminayaa wala umaniyannahum waan yididiilaysiinayaayo hawaan gelinayaa wala aamurannahum waan amrayaayo fala yubatikunna waxay googoynayaan aadaana alancaami xoolaha dhegahooda xoolahay dhegaha googoynayaanoo jexjexayaano sunsuntayaano wala yuayirunna wala aamurannahum waan farayaayo fala yuqayirunna markaasay bedelayaan khalq allahi abuurkii alla abuurkii alley bedelayaan oo neefkii oo dhagaqaba oo dhegisifayow yihiin eed abuurtay ay ka bedelayaanoo waxyaale kusan samaynayaanoo ku ay jeexjeexaan iyo ku ay qarqooraan oo dhexda ka dalooliyaan iyo ku ay eh, mxaahay dhegta bargooyaan iyo waxaasay ka dhigayaan marka waa taqayiru khalqillahi daas weeyaan sagiiru khalqillaahi wada weeyaan oo waxankada hadda muxuu ahay washmiga iyo washarka iyo waslu shacr iyo kulli mid waliba sidii alla u abuuray si aan ahayn yuu iska dhigayaa ama dadka kale uu ka dhigayaa taasu marka aayaddu saasay daliil ugu tahay inay xaaraam ay tahay ti iyadoo jariidahoo timo adag leh alla uu abuuray baa marka waxay iska dhigaysaa inay tahay mid timo jilicsan lahoo timo dheer lahoo timaheedu dhabarka ay gaadhayaan ti ilkaha waa qofki ilkaha waaweynaaba waxay iska dhigayaan qof fanaxlahoo ilka qurqursano k muxuu ahaay sidaasay marka yeelayaan waxaaba gabnadan talo dambe muxuu ahaayey la sheegaa oo xagga gaalada ku badan qaar midabkii iska bedelo oo iyagoo madoobaa inta qaliin iyo wt camaliyat tajmiil jiraax tajmiiliya sidaas wax lagu magacaabo intay isku sameeyaan iska dhiga cadaan iska dhiga iyo kuwa sidaasaa jira wejiga inta laga fiqo weji kale loo samaynayo iyo wuxuu sidaas oo kale ah oo khalqiga alla aada loo bedelo ayaa aada iyo aada u fara badan xataa waxaa jira qaar intay isku duraan hormoonaadka haweenka iyo waxyaalaha isku duraan oo u fara badan kuwa ciyaar bahalhan raqsiga iyo waxyaalahaas kuwa ka shaqaysta ah ay naaga iska dhigaan oo raganimadiiba ay ka zuusho taqyiru khalqi illaahi aada iyo aad buu marka u badan yahay zamanada dambe usoo batay weligiina waa jiri jiray oo shayطaan marka alle subxaanahu watacaala waa ka uu yidhi walaqad sadqa calayhim ibliisu ganahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin soo saamahan ayadan iska marka dhaartii uu dhaartay qaar badan oo khalqiga alle abuu duursaday oo alle subxaanahu watacaala uu u qiray allena subxaanahu watacaala waa ku sii daayey laakiin waa ka digay waana u goodiyey oo wuxuu hi laamlaana jahanama minka wamiman tabiaka minhum ajmaciin anugu waxaan kugu dhaaranaya adi intii ku raacdaba addoommahayba horta in waxaa jirta aadan duursan karaynin oo aan kusoo soo raacaynin oo waa ku yidhi laysa ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ila man itabacaka min alaawi waina jahannama lamawcidhum ajmaciin markaas saas ninkaas u dhaartay ee shaydaanka ah ayaa waxyaaluhu ku dhaartay ee dadka uu ku duubsanayo ay ka mid tahay inay khalqiga alle iyo abuurka alle ay bedelaan waxyaalahanuna marka waxyaalaha abuurka lagu bedelayay bay kamid yihiin marka waa xaaraan wacan asma'a radia allahu canha ana imra'atan sa'alat الnabiya salى allahu alayhi waalihi wasalam haweeney baa waxay su-aashay nebiga sala allahu alayhi waali wasalam faqaalat yaa rasuul allah ina bnatii asaabatha alxasba gabadhayda waxaa ku dhacday furuq furuq iyo fanta iyo busbus iyo waxyaalaha jidhka kasoo soo baxbaxa baa la yidhaahaa xasba la yidhaha fatamaraqa shacruhaa waxaa biday timaheediibaa biday wa inii zawajtuhaa aniguna waan guuriyo nin baan ku xidhay oo waxaa raba ninkiin uu rabaa in loo gurigeeyuu rabaa afa asilu fiihi timaha mau dheereeya timo kale maugu daraayo mau dheereeya qaala markaasu wuxuu yidhi lacana allahu alwaasilata waalmawsuula muttafaqun caleyh alla ha naalado midda timaha xidhiidhisay ee timo kale ku daba xidho ee timaha dheeraysay iyo midda loo sameeyo ee timaha loo dheereeyaba labadaba alla ha naclado muttafaqun caleyh marka waa u diiday nebigu sala allahu alayh waali wasalam haweenaydaas sodohda ay gabadheedii rabtay ninkeedii loo gurigeynayo inay u qurqurxiso oo rag kale iyo inay muxuaha tustusto ay kuqurhagtooda ku qurxiso iyo waxyaalahaas iyoba aaniyadu ka rabeen ninkeedii un in arrintaa loogu qurxiyo la rabay waa u diiday nabigu sal alay slam iyada oo ay ku dhacday weliba muxuaha xaggii timiheedii ay dhibaatadaasu kaga dhacday oo cudurkaa daraadi iyo weliba muxuu ahaayey daliil uga dhigatay oo sabarkii uga dhigatay timaha ay ugu baahatay inay inay timaha u dheerayso laba sababood bay ka dhigtay iyadoo la aroosayo iyo iyadoo timaheedii ay ka bideen oy ka jarmeen timaheedii dabiicigaa kole ku tahay inay joogin labadaasay ka dhigtay marka waana ku diiday nebiga sal ly slam tahdiidkaasuu bixiyey muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin alwasilata wاlmustawsila bedel maxaahed almawsuula iyo wuxuu ka yidhi almustawsila kuwaasa dalbata siinta iyo tadaasa dalab tusinaya wa qowluhaa fatamaraqa huwa biraa'i wa macnaahu intasara wasaqad waa daatay weeyaan waalwaasilatu alatii tasilu shacraha aw shacra gayriha bishacrin aakhar waalmawsuula hiyo alatii yuusalu shacruhaa waata timaheeda timo kale lagu daba xidhe la dheereeyo wاlmustawsila iyo alatii tas'alu man yafcalu dalika biha dadka qof sidaa ku sameeya ehm, marka waxaa timaha lamida wixii timaha shabaha oo dhan wixii timaha shabaho oo midabkii timaha iyo xajmigiisii iyo lena waa lamid isaguna weeyaan sida muxuu ahaay saxawda balastiga iyo waxyaalahaase naagaha maxaa kenya iyo waxyaalahaas ay aada iyo aada u samaystaan muxuu ahaaye kuwaas oo dhan marka iyaguna sidoo kale way xaraam weeyaan wacan caaishata radia allahu canha naxwuhu muttafaqun caleyh xadiidkan kada asmaa radiallahu canha iyo oo kale ayay walaasheedna welisay umu lmuminiin caaisha radiallahu canha wacan xumayd bni cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata radia allahu canhu caama xaja mucaawiya bn abi sufyaan buu maqlay sanadkii uu soo xajiyey cala mimbari calaa mimbari rasul lah sal sl mimbarka rasuulka alle sal ly sl isagoo ku taaganoo dadka u khudbeenaya wa tanaawala wuxuuna ka qaaday mucaawiya radia allahu canhu qusatan min shacar xidhmo oo tima ah ayuu ka qaaday kaana fii yadi xarasiyin xarasiy yani shurtiy nin askari ah askari booliis ah gacantiisa ku jirtay oo naag laga soo qaaday ayuu mucaawiya radiallahu canhu askarigii ka qaaday markaasuu kor u qaadoo dadka tusiyey fa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa ahla almadiina ayna culamaa'ukum reer madiinaadoo away ah culimmadiinnii yacni waa canaananaya wuxuu leey maxay waxankada dadkan uga nahyin waayeen haweenkiinni baa waxaa samaynaya mise wuxuu ka wadaa culimadii wuu maragashanayaayo culimadiinii ha dhegaysteen buu le hadday qalad ku jira ha iga celiyeen samictu nabiya sala allahu alayhi waali wasalam yanhaa can mili haada rasuulka allaan maqlay sala allau alay waslam isagoo arrintan oo kale ka nahyinayo wayaquulu oo leh inamaa halakat banuu israa'iila xiina itakada haadihi nisaa'uhum banuu israa'iil waxay halaagsameen oy xumaadeen oy fasaadeen oo diintoodii ay ka fogaadeen kolkay haweenkoodu waxanoo kale samaysteen haweenku markay kanoo kale samaysteen iyo bani israa'iil halaage halaagsamey marka yani waxay ummadii ku halaagsameen weeyaan hore ku halaagsameenoo ummaddan taduna marka haddaan laga qabanin iyaduna waa halaagsamaya halaagsamaysaa muttafaqun caleyh waxaan hadda ka horan soo maray khudba nabiga sala alla alay slm uu lahaa inuu yidhi adduunye iyo iska ilaaliya haween iska ilaaliya labada ina bani israa'iil fitnadoodii ugu horreysay waxay ahayd <coughs> xagga haweenka ka timide haweenka marka fasaadkoodu fasaad xun weeyaanoo haddii ay haweenkii fasaadaan guryihii baa fasaadku ka soo bilaabmaya caruurtii iyo muxuu ahaay dhalinyartii iyo waxaasa fasaadaya gabdha iyo wiilalba ilaa iyaga gacanta ku hayo caruurtii iyaga koriya iyaga arkayaano iyaga masale calaa ka dhiganaya kol guryihi hadday fasaadaanna bulshadii dee marka waa guryahay ka kooban tahay khalaas kol haddii hoos mujtamacii kasoo fasaado khalaas wuxuu noqonayaa haan caana ku jiraan oo hoosta <clears throat> ka xumaatay ayay noqonayaana baarkii ma hagaagayo ama il meeshii ay biyo meeshii isha ahayd ay kasoo baxayaan wadal iyo wasaq ka noqotay marka meeshii ay tagaana kusii qulqulaanba wasaqo may noqonayaan ma xareedoobayaan waa in markaa haweenka lagu dadaalo waxbaridooda iyo adbintooda iyo tababarkooda iyo fasaada kareebkooda xagga dharxilashadooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo kabahooda iyo barafuunkooda iyo xaragadooda iyo waxyaalahaas bixbixitaankooda iyo waa ka sharcigu u yeelay xuduud iyo shuruud iyo dawaabid u yeelay fasaada ku jirta haddii ay fasaadaan siday mujtamac u fasaadinayaan daraaddeed وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal أنa رsuل اه صل ل sلم لcن الواصلة والمستوصلة والواashimة والمستوshimة متفق عaليه waasiladiiyo mustawsilada waataan soo sheegnay mar dhoweyd waashimaduna waxaa weeya waa midda xaradhe ee naagaha u samaysa ee mx barabaraha iyo waxyaalaha u samaysa mustawshimaduna waa tadalbatay arrintaa iyaduna lagu sameeyo muttafaq caleyh w can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal lacana allahu alwaashimaati wlmustawshimaat wlmutanamisaati mutanamisaat iyagu waxaa weeyaan waashimada iyo mustawshimada iyagoon soo maray mutanamisaadu waxaa weeyaan kuwa iska rifa timaha timaha wejiga iska rifa meelaha idifka iyo meedhafoorada iyo iska rifa ee wejiga weynaysta kuwaasaa mutanamisaad la yidhaahaa waalmutafallijaati kuwa isfanaxaya fanaxisu yeela lilxusni qurux daraaddeed almuqayiraati khalq allah ee abuurka alla bedelay ibnu mascuud baa sidaa yidhi faqaalat lahu imra'atun fii dalika arrintaasay haweenay kula hadashay haweenay qabiilo banu asad la yidhaaho ka dhalatay oo qur-aanka taqaano xaafidad ahayd oo marka caalimad ismoodaysa kol haddii qur'aankii taqaano inay caalimad tahay ismoodaysa yaa ibnu mascuud radia allahu canhu arrintaa kula dooday isagoo qur-aankana ka yaqaano sunnadana ka yaqaano ka cilmi badan bay markay arrintaa ka maqashay ayay iyo kula doodo waxay tihi waxaan maqlay inaad dadka sidaasan nacladay faqaala markaasuu yihi wamaa lii laa alcanu man lacana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wahuwa fii kitaab illah maxaanan u nacladaynin isaga oo rasuulka alla sal l dad u nacladay kitaabka allana ku taalla arrintaasu faqaala qaala allahu tacala alle wuxuu yihi riwaaya waxay dhahaysaa waxay dhahday haweenaydaasu kitaabka alla min khilaaf ilaa khilaaf waan aqriyay oo waxa ad sheegaysana kuma aanan arag markaasu wuxuu yidhi haddaad aqriday waad ku aragtay adigaan garanaynin qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu aayaddaasu alle subxaanahu watacaala yidhi aayaddaa yani kanuna wuxuu ka mid yahay wixii rasuulka alle sal ly sl nahiyey buu ka yahay markaas wamaa aataakum arasuulu wuxuu rasuulku idin siiyo idin banneeyo fakuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu aayaddaasoo marka aayad ugu shaamilsan ku camalfalka sunada sunnada rasuulka al sal alay slam la qaadanayo lagu camalfalayo waajibnimadeeda aayaddaas soo deliishaday aayadda marka qofkii aan aqoonin axaadiida nebiga sala allahu alayh waali wasalam inuu ku camalfalaa marka umaba suuroobayso muttafaqun calayh wlmutafallija iyo alatii tubridu min asnaaniha tabrudu min asnaaniha waa ta soofaysa ilkaheeda mibrad ayaa la yidhaahaa baalkan kada soofaha ah way soofaynaysaa oo qorqoraysaa liyatabaacada bacduhaa min bacdi inuu kala fogaado oo fanax u yeesho qaliilan wax yar wa tuxasinaha qurxiso wa huwa alwashr washr nakaasaa la yidhaahaa wاnnaamisatu hiyo alatii ta'hudu min shacari xaajibi hayriha sunnayaalka haweenka kale sunnayaalkooda wax ka ririfaysa ama wejiga kiisa ka ririfaysa wa turaqiquha ee dhuudhuubaysa tasjiij baa kaa lagu magacaabaaye tanmiisku waa rifidda timaha la rifayo weeyaan oo muxuu ahaaye ama kuwa sunnayaasha ha ahaadeen ama kuwa wejiga ha ahaadeen dadka dhoobeyda iyo meelayowgaa dega ayaa haweenkooda lagu sheegaa inay arrintaa u badan yihiinoo meelahan dhafoorka iyo intay timaha iska rifaan inay weynaystaan wejiga ay weynaystaan oo inay wejiga intaa iska dhigaan iyo wa turaqiquhu oo dhuubta liyasiira xasanan inuu noqdo mid qurux badan oo muqawas ahoo ka dhigayso sida muxuu ahay mid soo qallo ka dhigayso waalmutanamisatu hiya alatii ta'muru man yafcalu biha dalik sunta iyada in lagu sameeyo doonaysa ee dalbanaysa taana mutanamisa la yidhaaha naamisaduna waa midda iyadu ku samaysa haweenka kale ee xirfad ka dhigata baabu nahyi can nadfi shaybi min allixyati waalra'si wagayrihimaa reebidda la reebay cirada in laga rifo oo laga sii siibo garhka iyo madaxa iyo meelaha kaleba wa can nadfi اlamradi shacra lixyatihi cinda awali طuluucihi iyo wiilka dhalinyarada ahee weli garh soo bixi aan gaarina garweyne aan usoo bixin oo markau garhku ku bilaabay ugu horeeya muxuu ahay iska sii siiba isaguna oo muxuu ahay timaha garhka ee bilowday ugu horeeya وعn cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل laa تنتف الشhayb ha rifina ha siisiibina cirada faإnahu nuur الmسلم yومa القiyaaمة qofka mslimkaa nuurkiisii weeye maalinta qiyaamahe xadيiث xasن rawaahu أbu dawud والتirmidي والنسائي بأsانيda xasنة qاla التirmidiyu xadيiث xasن xadiidku صaxiix weeyaan xasan waa ka wen yahay oo صxaxu sheikh األbاني في صaحيح الجاmiع الصغير laakiin hadalka uu yidhi alimaamu الnawowi radi allahu tacaala canhu biasaniida asaaniida buu ka cabira waa jamcu isnaad asaaniid badanna xadiidku ma oo leh xadiidku asaaniid badan ma leh hal sanad ayuu leeyahay laakiin waa kan hadda ka hor soo marray caadadaas uu badiyo alimaamu nawowi radiallahu canhu xadiid hal sanad leh ayuu asaaniid ka cabiraa sababkuna waxa weeyaan duruq bu xadiidkaasi hal sanad hal ahaadee duruq isugu imanaysa sanadkaas ayuu leeyahay duruqdii buu marka midkii walbaba uu ka cabirayaa sanad gaara ka cabiraya markaasu asaaniid sidaa ku dhahaya taasoo marka hadday tahay isilaax isagu uu iska leeyahay oo ariiqii walbaba sanad gaara uu ka cabirayo sanad uu ka dhigayo ismu sanad uu ku magacaabayo laa mushaaxata fi lisilaax waxba marka wax lagu eedeeyo alimaamu nawowi radi allahu canhu male arrintaas xadiidku marka wuxuu nahyinayaa cirada in la rifo oo la siisiibo oo wuxuu sheegayaa faa faa'iidaday ciradu ay leedahay faa faa'iidaday ciradu leedahay aakhira ay leedahay oo inay nuur u noqonayso qofka mu'minka ahee ku ciroobay islaamnimada ku da'isee ku ciroobay in calaamad ay u noqonaysa oo u dhalaalayaan oo nuurayaan ayuu sheegaya faa faa'iide adduunkana waa leedahayoo waa digniin digniin weeyaan qofka u digaysa inuu dhallinyaranimadii ka baxay inuu gabow bilaabay inay geerii ku soo dhowdahay wabdigayso hadduu ku waana qaadanayo uu marka kolkaas uu tusaale fiican uu ka qaadanayo oo camalka uu ziyaadsanayo waa kaan hadda ka horna soo maray qiso uu sheegayay inuu ahlulmadiina muxuu aha kolkuu sharxaya aayaddii ahayd waja'akum annadiir ahlulmadiina markii inay ahaan jireen markuu qofku afartan sano uu gaadho inuu cibaada u tafaruqi jiray marka waxaa weeyaan waa digniin alla u digayo uu leeyahay caruurnimadii waa ka baxday nin gabow baa ku taabtay gabow ninuu taabtayna marka geeri un u laaban fursad yar baad haysatae fursada ka faa'iidayso waa kii aayaddaasna waja'akum nadiiru qaarkood ay ku fasireen ashayb inuu yahay marka wuxuu leeyahay xadiid kale isna wuxuu leeyahay man shaaba shaybatan fi lislaam kaanat lahu nuuran ywma alqiyaama xadiidkaana waxaa wariyey axmed iyo tirmidi iyo nasaa iyo ibnu xibbaan can camr bni cabasata radia allahu canhu wasaxaxahu sheikhu lalbani fi saxi jaamic sagiir wa mishkaati masaabixi wa saxiixa marka labadaa xadiid ba arrintaasay isku raacayaan oo ciradu inay tahay qofka mu'minka ee islaamnimada ku ciroobay in alla subxaanahu watacaala uu ku sharifayo maalinta qiyaamaha ah in nuur uu uga dhigayo intaas intii xabehe ceshaha ka soo baxday an caaishaa radi allahu canha qaala qaala rasul lah sal alay slam man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun rawaha muslim qofkii sameeya camal aanay diintayadu ku sugnayn oo diintayada aan waafaqsanayn amrunada uu leeyahy yani diinuna baa laga wadaayo fahuwa raddun yani mardudun caleyh lagama aqbalayo marka xadiidkana waxaa weeye muslim baa wariyey riwaayo kalena wuu lahayo waa kan soo marray isagoo labada riwaayadaba leh oo lamber waxaan ku soo marray tisca wa wuxuu ahaa muxuu ahaye man axdatha fi diinina maa laysa minhu fahuwa radd iyo man camila tanaa markaa riwaayada dambea weliba shaamilsan xadiidkanuna waxa weeyaan waa xadiidka ugu gaaban ee ugu caamsan ee ugu shaamilsan bidcada xaaraamaynteeda bidcana marka waxaa la yidhaha wax alla wixii aan asal ku lahayn sharciga ku lahayn oo dhan ee dadku gadaal ay ka sameeyeen ayaa la yidhaahaa markaas waxaa weeyaan wuxuu xadiidkana usoo deliishanaya alimaamu nawowi allahu canhu isagoo xaggaana usoo deliishaday sunnada laazimideeda iyo iyo bidcada xaaraamaynteeda usoo deliishaday bu halkan wuxuu soo deliishanayaa arrintan inay xaaraan tahay arrintan dada uu sheegay ee timaha cirada rifideeda iyo waxyaalahaas oo kale iyo iyo garhka rifidiisa iyo isagoo qofku isdhallinyaraynaya leanno arrintaas arrin ay sharciga sal kule ma aha rasuulka iyo sala allahu aleyh waali slam iyo asxaabtiisa ullahi calayhim iyo salafkii saalixa ahaa iyo midna ma ayna yeeli jirin markaas waxa weeyaan inay arrintu xaaraam tahay yuu usoo deliishanaya labadii arrimoodba garhka rifidiisa kolka ugu horraysa uu ka soo baxo dhallinyaradana waa ku badan tahay taasu iyo cirada iska sii siibideeda kol ciradii madoobeynteediiba inay xaaraamtahay kol haddaan soo ogaanay oo takyiru khalqillaahi ay tahay iyadoo dhammaanteediiba laga takhallusana sidoo kale weeyaan xaraam weeyaan rawaahu muslim baabu karaahiyati اlistinjaa'i biاlyamiin wa masi اlfarji biاlyamiini min gayri cudrin in lagu darab yeesho gacanta midigta lagu darab yeesho ama la iskaga tirtiro ama la iskaga dhaqo saxaradii iyo kaadidii iyo necbaysigeeda iyo cawrada ku taabashadeeda midigta lagu taabto ilaa min cudur ilaa cudurdaar inuu jira mooyaane inay qofka eh, eh, bidixdii xanuunayso ama uu balaa' yahay wax sidaas oo kale iyo inay tahay mooyaane oo yani aynu usuroobi karayn inuu bidixda ku isticmaalo mooyaane haddii kale marka waa inuu ku isticmaalo bidixda uu ugu isticmaalo arrimahaas xadiidkii caaisha iyo xasana radia allahu canhuma waa kaanu kusoo soo rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam gacantiisa midigtii iyo gacantiisa bidixdiisay u kala qaybsanaayeen oo tacaamkiisa iyo sharaabkiisa iyo tahaaradiisa midigta inay lahayd wixii wasaq iyo ku saabsanna ay bidixdu lahayd waa kaynu soo marray marka wadiifooyinka saasay adimada u kala qaybsan yihiin oo u kala leeyihiin xubinba meeshiisii marka waa in lagu daayo can abi qataadata radia allahu canhu wasmuhu alxaaris bni ribciyi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيyh wali waslama qaal idaa baala axadukum midkiin marka uu kaajayo falaa ya'khudanna dakarahu biyamiinihi yaanu ku qabanin dakarkiisa yaanu ku qabanin midigtiisa walaa yastanji biyamiinihi midigtiisana yaanu ku darab yeelanin walaa yatanafas fi linaa weelkana yaanu ku dhex neefsanin weelka wax ka cabaayo sharaabka yaanu ku dhex neefsanin muttafaqun caleyh saddexdaasu marka reebay kolka marka la kaajayo kaadada in laiska fogeeya baa loo baahan yahay oo inta gacanta lagu qabto usha layska fogeeyo si ayna kaadidu ayna jirka oyna ugu duulduulin layska fogeeyo marka laakin gacantaa lagu qabanaya kolka waa in bidixda lagu qabta midigtaan lagu qabanin ilaan marka waxaa weye xubinkaa cawrada eh weliba nijaasadu ay ka socoto kolkaas midigta waa in laga sharifaa oon lagu qabanin marka kolka layska tirtirayo ama layska dhaqaayana sidii oo kale weeyo bidixdaa leh kolkii biyaha la cabaayay iyo wixii lamidana waa inaan weelka lagu dhex neefsanin neefsashadaa iyo afuuftaa iyo isaga baabkiisii baan kusoo soo marray axaadiis fara badan yaan ku soo marray in sharaabka la afuufo iyo in lagu dhex neefsado iyo waxyaalaha inuu nahiyo nebigu sala allahu aleyh waali slam yaan ku soo marray hadda marka waxaa weeyaan labada arrimood ayaa hadda cusub meeshantooda ku cusub iyagana labada xadiis aan sheegayna tilmaam inaan kusoo marray ficilkii nebiga sala allahu alayh waali wasalam kolka marka waxa weye labada arrimood saddexda arrimoodba inay xaram yihiin dee nahyiga nebiga sal allahu alayh wali wasalam iyo ka rabbiba waxaa asal u ah inuu xaaraam yahay kol hadduu rasuulkii nahiyey wax tusiyo inuu taxriimkaasu taxriimu tanziih uu yahay taxriim waxaan ujeedaa nahyigaasu nahyu tanziih inuu yahay nahyu taxriim aanu ahaynna aanu jirin waa inuu xaaraam buu noqonaya marka karaahada uu sheegayo alimaamu nawowi radiallahu canhu waxaa weeye waa karaahadii luqawiyada ahayd weeyaanoo waa bimacnaa mxu ahaye waxa la necab yahay waxaa la necab yahay salafkiina saas oo kale ayay aad wax badan ugu isticmaali jireenoo waxaas waan waan neb waan necbahay waxaas iyo alimaamu shaafici radiallahu an ba aad taasoo kale u isticmaala akrahu kada kol hadduu yidhaaho waxay ka dhigan tahay yani waxaas ma jeceliyo waan necbahay marka kolkaa waxay u suubataa inay tahay waxaasu xaaraan baabteeda ku yahay iyo karaah ku yahay labadaba ee markaas isilaaxa cusub ee axkaamta loo kala qaado xaraam iyo karaaha iyo waxyaalaha looso loo kala qaado waa istilaax ka dambeeyey selafka وفي <clears throat> الباب أحاadiiث كثيرة صحيiحة baabu كراهة المشي في نعل واaحدة أو خف واaحدة لغyر عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغyر عذر laba arimood buu ka hadlayaa kanuna waxa weeyaan midu waxa weeyaan in kab keliya lagu socdo kab keliya ama dacas keliya ama eh, muxuu ahayey eh, huf keliya in lagu socdo oo labadii kabood midna ay labadii cagood midna ay kaba qabto midna ayna kaba qabin arrinka kalena waxaa weeyaan kabaha marka la gashanayo in kaalinida lagu lagu gashado nahyigeeda labadaaba marka xadiidka ku jirta iyo isagaa sheegi doona isagaa weliba midan tada dambe tafsiil u sheegi doona kabaha gashi kabaha kuwa gashigooda laiska nahiyo in taagnida lagu gashado ma kaba oo dhan ba mise waa qaarkood وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل laa ymشhi أxadكم في نعل واaxدة لينclهma جaميعا أو ليklchma جaميعا وفي رواaيaة أو ليxfihma جaميعا متفق عaليه yuuna ku soconin midkiinna hal kab oo keliya yaanu ku soconin tee dhammaantood ha wada kabageliya labada cagoodba ama ha wada siibo labadoodaba ha ka wada siibo sawaana waxay leedahay ha wada kaba tiro liyuxfihima eh, xafaa kaba aanta xafaa la yidhaahaa xaafi weeyaan qofka kabahale aan kabagasanayna waa cagacab iyo soomaalida ay yidhaahaan waxaa la yidhaha xaafi marka labadii kabo labadii cagood in kabaha la wada geliyo iyo in laga wada bixiyo mooyaane in midna la geliyo midna laga bixiyo waa xaraam markaas ehm, tashwiih baa ku jiro oo qof haddaad aragto hal kab keliya qaba oo kabti kalena ay ka go-an tahay waxaad moodaysaa qofku socda inuu dhutinayo moodaysaayo waa fool xun yahay socodkiisa وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحadiكم markuu go-o midkiin kabtiisa suunkeed uu ka go-o falaa yمشhi في الأخرى xatىa يuslixahaa yaanu midda kale ku soconin ilaa u ka hagaajinayo inuu intuu kolkaaba fadhiisto hagaajisto haddii kale oo u leeyahay meel uu doonayo u leeyahay halkaas aad fadhiisatid oo ku hagaajisatid oo kolka meesha u socday jid hadii ay tahay intuu jidka ka baxayo uu soconayo ta kalena ha iska bixiyo marka kabala-aan intaas ha ku gooyo rawaahu muslim وعn jaaبiri رضي الله عنه أنa رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلiه وسلم نahى أn yntacila الرaجuل qاa'ma wuxuu reebay rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم ninku inuu kaba gashado isaga oo taagan oo taagnida kabaha ku gashado rawaahu أbu dawuda بisnaadi xasan xadiidka waxaa kaloo wariyey aضiya almqdisiy fi اlmukhtaara yaa wariyey abu hurayra muxuu jeeda ibnu maajahna isaguna abu hurayra ka wariyey labadubana waa saxiix xadiidka abu hurayra iyo xadiidka jaabir labaduba saxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiixi sunani abi dawud wa sheikh اlwaadici fi صaxiix اlmusnad marka waxaana filaya xadiiskan kada waa soo maray weliba waxaan soo maray isaga oo uu ka warinayo an abi sulayman alkhaaabi raximah allahu tacaala inuu yidhi taxriimkaasi ama nahyigaasi waxaa weeyaan waa qofka ay dhibayso muxuu ahay dhib ay ku tahay kabaha inuu taagnida ku gashado kabaha muxuu ahaayey waxaa jira kuwa labada gacmoodba lagu gashado oo hal gacan keliya aan lagu gashan karin inuu taagnid haddii ha lagu gashada la layidhaha mashaqo noqonay oo waa kaba xirxiran muxuu ahaa iyo kabo iyagoo looba sameeyo in cagta un la iska geliyo oo gacanta in loogu isticmaalo aan looba baahnayn sida dacaska iyo muxuu ahaayey sandalka iyo kababaadihi iyo kuwayaalkaas oo kale marka kuwaasu kuma jiraan ayuu leeyahay abu sulayman alkhaaabi raximah llahu tacaala haddii marka ay tahay sababku <clears throat> sababku haddii uu yahay xadiidka maynan soo marin taqriirkan ku sheegaya uu <clears throat> ku sheegaya hadduu sababku marka yahay loo nahiyey mashaqadaa daraaddeed uu yahay oo xikmad kale ayna ku jirin macquul weeyaan kolkaa in sidaa loo kala qaado laakiin kollayba xaqiiqada yarxamuka allah xaqiiqada allaa og waxa un fiican in la fuliyo amarkaa nebiga sala allahu alay slam iyo nahyigiisa la fuliyo oo intii la karaayo la ilaaliyo kabaha in taagni lagu gashado oo lagu dadaalo in fadhi lagu gashado si looga babaxo nahyiga oo dhan looga baxo nebigu sal l sl dhahayey idaa nahaytukum can amrin fajtanibuu baabu الnahyi can tarki الnaari fi اlbeyti cinda الnawm cinda الnawm wanaxwihi sawaء kana fi siraajin aw gayrihi reebidda la iska reebay dabka in guriga lagu daayo iyada oo shidan oo aan la aasin oo la daminin kolka la seexanayo iyo wixii lamida de waxaa lamida kolkii guriga laga baxayo yo iyaduna lamid aho muxuu ahaay ama arbaag iyo meelaha la fadhiisanayo ama gurigii intaba lasoo xidhoba suuq iyo meel kaliya laga aado muxuu ahay kolkaas dabkii oon la daminin in laga tago kolkaasna dabkaasu ama ha ahaado dabka wax lagu karsado ama ha ahaado midka muxuuaha wax lagu iftiinsada ee siraajka ah ama wax kaleba ha ahaado in dab shidan guriga lagu daayo sababkuna waa sheegi doonaa xadiidkaa sheegi doonta oo inay eh, laba sababood baa labaduba jirtaayo midi waxaa weeyaan dabka oo col u ah dadka mu'miniinta col u ah oo iyada nafteedu dareen le oo hulaaqayso oo inay guriga dadka muslimiinta ku gubto doonaysa sida xadiidka abu muusa ee hadda kahorna aan soo maray eh, baabu maxaa muxaafadati cala sunna aan ku soo maray ayaa uu sheegi doono iyo midda kale ah in muxuu ahaayey xasharaadka xasharaadka xunxun ee faasiqada ah sida qoratada iyo jiirka iyo kuwayaalkaasuhu intay jiidaan dabka ay jiidaan ay guriga qabadsiiyaan oo dadka ay dabka ay ku ololiyaan oo ay ku gubaan labadaasaa marka ku jirta oo labadaas daraaddood ayuu u leeyahay nebigu sala allahu alay waslam yaan guriga dabka muxuu aha lagaga seexanin ama lagaga bixino qofkii la seexanayay iyo dabka hala damiyo marka eh, taasu wuxuu kasoo qaatay bacd alculamaa ay ka soo qaateen alxaafid ibn xajar uu kamid yahay yahay eh, fii fatxilbaari siduu ku leeyahay waxa weeyaan arrintaasu midka aan daboolayn ama faanuuska daboolan ee dhalada ku jira dhalada ku jira ee iyada kolka dooli iyo wax kaletoona aanay u suuroobaynin inay jiidaan oo derbiga qabadsiiyaan iyadu inay iska hulaaqdana ayna suuroodi karaynin iyo kuwan kada farantada ah iyo kuwayaalkaasoo iyaga aan looga baqaynin in lagu gubto kuwaasu marka iyaga kuma jiraan buu leeyahay e waxa weeyaan waa faanuuskii markii awel hore jiri jiray lambadda muxuu ahaayey dhale iyo aan ku jirin dubaalada keliya ah iyo kuwayaalkaas oo kale ah kuwaasii ku khaas ahay buu leeyahay an ibni cumr radi allahu canhuma an nabiy sal sm qaal laa tatruku nnaara fii buyuutikum xiina tanaamuun muttafaqun caleyh dabka ha ku daynina guryihiina marka aad seexanaysaan muttafaqun caleyh bere waxaan garanaya anaga oo annagoo arda ahoo qur-aanka dhigana yaa marka markaa awelka dhiganaynabi ahaydoo macalinko aada buu u dadaali jiray oo qaalintii baa soo dhowaydo marka wuxuuna toosin jiray habeen barkii uuna toosin jiray markaasa kolka hore kolkaan seexanayno yaa qori weyn baa la saari jiray dabka la saari jiray si dabkii oo shidan oo aan usoo toosno oo kolkaan habeenkii aan soo toosnay maalinku una toosiyeen kolkaa dab la raaraadiyey aan loogu baahanin weliba markaasa meel inta nalooga waabay dugsiga dhexdiisii ayuu dhihi jiray intiina waaweyn halkan kada seexda guryaha tegina sidaasaan marka yaale oo markaa dambaskiina waa weynaaday oo meel kora buu noqday qori weyn baa marka la saaray oo dogoba baa la saaray dabkii oo dambaska uu dheeryahay baa la saaray qorigii marku intii hore markay gubatay ayuu soo jabayoo markaas soo galgashay oo meeshii aan jiifnay oo caws lahay ayuu qabsaday habeen baskii waxaan kusoo toosnay isagoo lale warka baxaaya rag geela ku dhex jiro geela xigtii iyo ka maalay baa nagu qayliya war ka baxa war dadka ka cararay inta musxaf ku gubatay dad kuma gubanin ya alwaxdii ayuu ma gubanin waa laga boobay laakiin kutub baa ku gubatay taasoo kale weeye marka nebigu sal ly slam miduu ka digayo oo waabana qabsatay inagana <clears throat> an abi musa alashcariy radi allahu canhu qaal ixtaraqa baytun bilmadiinati calaa ahlihi min alleyl guri baad ciddiisii ku gubtay madiina habeennimo falamaa xudida rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam bishaanihim markii looga warramay rasuulka alla sala allahu alayhi waalihi wasalam arrinkoodii looga warramay buu qaalay wuxuu yidhi ina haadihi annaara caduwun lakum midantada oo dabkiihi nacab bay idin tahay waa idin nacab tahay fa idaa nimtum fa marka aad seexanaysaan iska damiya muttafaqun aleyh waana soo marray xadiidkaas raqam alf wa waxd wasitien baan ku soo marray wma waxd wasitien وعn jاaبiri رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل غط الناء weelka daboola وأwkiع السقاء أfxidha qarbadkana وأغلق الbاab xidha albaabkana celiya wa adfiu siraaj damiya mxua makhtuudkana damiya labada damiya fa ina shayطaana laa yaxullu siqaa ma furi karo shayطaanku weel af xidhan walaa yaftaxu baaban albaab xidhanna ma furi karo daciif weeyaan walaa yakshifu inaa'an weel la daboolka kama qaadi karo weel la daboolayna daboolka kama qaadi karo gaar ahaan haddii bisinka loo qabto bismi la yidhaaho weel la af xidhayna afka kama furi karo weel albaab eh, xidhanna ma soo geli karo oo isagana bisinka loo qabtay intaasoo dhan marka la samaynayo waa in bisinka loo qabto kolka famuska la daminayo kolka albaabka la xidhaayo kolka weelasha la gembiyayo ama waxaasoo dhan waa in bisinka loo qabto marka weelkii banaan oo dhan marka kolka waa gelaya waa ku ciyaaraya waa ku ciyaaraya weelasha xataa kuwa aan wax ku jirin ee maran waa in ama la daboolo ama la gambiyaa waa in la daboolo ama la gambiyaa oo haweenka iyo gabdhaha yaryar iyo jikada ka shaqeeya iyo waa in la bara arrintaasoo lagu baraarujiyayo la yidhaaho weelasha kolkaad jikada soo xidhaysaan habeenka ka seexanaysaan weel af bannaan oo afkiisa kor u jeedo hadaynina ee weelasha ama dadaboola ama gangambiya kii wax ku jira iyo kii kalaba fain lam yajid axadukum midkiin haddaanu helin ilaa an yacruda calaa inaa'ihi cuudan inuu ku gudbo muxuahay weelkiisa qori inuu ku gudbo mooyaane caday iyo ul iyo wax lamid wax sidaas inuu kor saaro saa u gudbo wax kale hadduu waayo wayadkura sma allahi magaca allana uu qabto bismi uu yidhaaho falyafcal fa alfuwaysiqata faasiqada xunta ah waa baashan jiirka weeyaane waa taswiir faasiqa tudrimu calىa ahli lbeyti beytahum waxay ku gubtaa dadka guriga gurigeeda ku gubtaayo intay jiido fatiilada ay jiido ay derbiga qabadsiinaysaa gaar ahaan guryaha maxuaha ah guryaha carshaanta iyo kuyaalkaas guryahan guryahankada kale ee carshaanta aan ahayn iyaga naftooda waa gubi kartaayo sajaajiidan ku goglanaba iyo mokaadkan ay yidhaahaan iyo waxaa ku jira samayntooda mawaad sariicat listicaala baa ku jirta oo mawaad benziniyo waxaase ku jirta oo aad ba iyadana dabku uu qaban ogyahay marka guryaha casriga kolay ku tahay marka arrintaas way ku suuroobi karaysaa laakiin bisharti waa inuu yahay lambadaasu ay tahay mid oo af banaan rawaahu muslim mid dusha ka banaan oo aan aan khilaafinayn yani waa inay tahay alfawaysiqat lfa'ra wa tuxriq baabu الnahyi can الtakalluf wa huwa takallufkuna waxaa weeyaan ficlu wa qowlu ma laa maslaxata fiihi bimashaqa iska yaalyaalka iyo iska doondoonka ayaa la yidhaahaa takalluf la yidhaahaa marka wuxuuna ku fasirayaa wax aan maslaxada ku jirta aanay jirin oo la isku dhibo ama ficil ah ama qowl ah wax dhibaato leh oo wax danahoo maslaxada ku jirta aan ay jirin oo la sameeyo kaasaa marka la yidhaahaa takalluf la yidhaahaa markaas eh, haddii maslaxa marka kolka ay ku jirto kolka isaga waa lagaba maarmaan laakiin wax aan faa'iidana ku lahayn mashaqana ay ku jirto aad oo aad isku taagto kaasaa la yidhaahaa takalluf la yidhaahaa oo midka manhiga ah qaala allahu tacaala kaasuu marka xagga cilmiga iyo wax sheegidda waa u noqdaa xagga ficilka iyo wax samaystana waa u noqdaa qaala allahu tacaala qul maa as'alkum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin qul waxaad dhahdaa maa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi yani calaa tabliiqi alqur'aan qur'aankan soo gaadhsiintaan idin soo gaadhsiinayo min ajrin ajri idinkama weydiisanayo oo wax igu siiyo idin melihi wamaa ana min almutakalifiin aniguna mi ihi kuwa wax iska doondoona iska yeelyeela oo waxaan alle ku soo dejinin alle way usoo dejiyey iyo waxbaan muxuu ahay wuxuu isagu alifay iyo baan idinku aqriyaya dhahaya miihi wixii la ii soo sheegay un baan isku idin soo gaadhsiiyaa an can cumara radia allahu canhu qaala nuhiinaa can اtakaluf rawah albukhaariy iska doondoonka iyo iska yaalyaalka waana laga reebay buuhi cumar radia allahu canhu عنه عن مسروق مسروق بن الأشجع waa nin taaبعihe qاaل دخلnaa على عبداللahi بن مسعوud رضي الله عنه عبداللahi بن مسعوud baan usoo galnay faqaala markaasuu wuxuuhi yaa ayuha annaas wardad yahow man calima shay-an falyaqul bihi qofkii wax yaqaanaay ha sheego ha yidhaah hadalkaasna wuxuu yidhi mar waxaa loo sheegay magaalada kuufaad buu amiir ka ahaay mucallim ka ahaayo baytulmaalkeedana mas-uul uu ka ahaa markaasa waxaa loo sheegay xaafadda kinda nin joogo oo waacib ah yaa wuxuu dadka uu sheekeeya marka qiyaamaha la gaadho qaac baa soo bixi doona oo dadka afka iyo sanka iyo dabad iyo ka geli doona markaas taasuu marka ku beeninayayoo markaasuu hadalkan kada yidhi qofkii cilmi garanayaayo ha sheego qofkaan waman lam yaclam qofkaan cilmiga cilmi aqooninna oo waxaanu garanaynin la weydiiyana falyaqul allahu aclam allah aclam ha yidhaaho faina min alcilm cilmiga waxaa ka mid an taquula lima laa taclam allahu aclam waxaadan garanayn allah aclam inaad tidhahba cilmigay ka mid tahay oo aada qirato leanna kolkaa waxaa tahay qof cilmigii mas-uuliyaddiisii iyo weynankiisii iyo waasinimadiisii fahmay baa tahay oo cilmi dhan inaadan koobi karaynin baa is ogaatay laakiin haddii aad marka waxaadan garanayn aad dadka isaga dhigtay inaad garanayso oo seeba anigoo sheekh hebel waxaan garan waayaba u jira aada istidaaho kolka cilmigii baadan garaninbaba ha wain allaha tacaala qaala linabiyihi sala allahu alayh wali slam allana nabigiisu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wali wasalam qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin marka takallufkuu ka yahay wax qofku garanaynin oo iska dhigo wax garanaya rawahu lbukhaariy arintaas uu ibnu mascuud radiallahu canhu ninkaas uu ku beeniyey waa ninkaas waxaa suurooda inuu inuu ku saxsanaan laakiin ibnu mascuud arrintaas aanu maqal kollayba se ibnu mascuud radiallahu canhu si fiican buu u wacdiyey dadka oo u sheegay qofku waxaanu garanaynin inuu iska yeelyeelo oo waxaad garanaysae daliilkiisa u haysana sheeg wixii aadan garanaynin ee kaa maqanna allihii yaqaanay marka u wakaalo oo dadka halugoyn rawahu albukhaariy baabu taxriimi الniyaaxati cala almayit walatmi اlkhad washaqi اljayb wanasfi الshacr waxalqihi wاdducaa'i bilweyli wاhubuur xaaraamaynta la xaaraameeyey baroorta loo baroorto qofka dhintay ee loo ooyo walatmi اlkhadi iyo dhabanada oo layska dhardharbaaxo washaqi اljayb iyo kuleetiga layska jeexjeexo dharka layska jeexjeexo wanasfi shacr timahoo layska rifo waxalqihi iyo xiiritaankiisa waadducaa'i ku dhawaaq laysku habaaro bilweyli wasubuur hoog iyo halaag laysku habaaro hoogayay ba-ayay waxyaalahaas la yidhaaho عن cمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم almayitu yucadabu fii qabrihi bimaa niixa calayhi qofka dhintay waxaa lagu cadaabaa qabrigiisa waxa loogu ooyo waxa loogu ooyo baa lagu cadaabayaa qabrigiisa loogu cadaabayaa wa fii riwaayatin maa niixa calayhi inta loo ooyaba inta loo ooyayaba waa la cadaabayaa muttafaqun calayh xadiidkan kada cumar radia allahu canhu keligiis maanu warinina dad badan ayaa wariyey oo saxaabadii ka mid oo ah ibnu cumar iyo almuqiirata ibnu shucba iyo ay ka mid yihiin laakiin umu lmu'miniina radia allahu canhu waa diidi jirtay arrintaas ma aanu dhihin nebigu sala allahu alayh waali wasalam bay dhihi jirtay oo waxay aayad qur'aanayna soo deliishan jirtay aayaddaas qur'aankaayna arrintaasu khilaafsan tahay yay u malaynaysay oo muxuu ahaaye walaa taziru waasiratun wisra ukhraa iyo aayadahaasay soo daliishan jirtay waana xadiid mushkila ah weeye sida runta ah sida loogu cadaabayo qof muxua dhintay wax intuu dhintay dabadii la samaynayo dad kale ay samaynayaan sida loogu cadaabayo waxa weye arrin mushkila ah weeyaan marka caaisha radiallahu canha markii looga waramo cabdullahi bni cumar iyo aabihii inay dhihi jireen xadiiskaasa nebiga ka sheegi jireen iyo waxay dhihi jirtay inakum latadkuruuna kayra kaadibayn laba nin oon beenaalo ahayn baad ii sheegaysaan walaakina samca yukhti maqalka waa gafaayo marka way ku gafeen mooyaane beenay u bareereen ma ayna sheegin labadaa nin markaas weliba sida arrinta u dhacdayba iyadu waxay ku fasiri jirtay inuu soo maray nebigu sala allahu alayh waali wasalam yahuudiya dhimatay oo dadkeedii ay u ooyayaan oo markaasna uu yidhi innahum la calayha wainaha tucadabu fii qabriha iyaguna way u ooyayaan iyana qabriga ay ku cadimanta ku dhibaysan tahay oo lagu cadaabaya saasuu yidhi mooyaane qofkan dhintay baa loo cadaabayaa ficilkan kada loo cadaabayaa ma aanu dhihin saasay dhihi jirtay umu radi allahu canha marka intaasoo qof ahoo fara badan inay ku wada gafaan xadiidkan muxuu ahay